laa yarjuuna culummada jumhuurta waxaa khilaafay abi isxaaq azajaaj wa abi moxamed cabdillahi ibni jacfar ibnu durustu weyhi labadaa shiikh oo yidhaahdeen jumlada xataa gadaalkeeda dhacda xataada ibtidaa'iyadaa gadaalkeeda dhacda xataadaasu waa jaara jumladaasuna waa fii maxalli jarin saas ayay mareen waa fii maxalli jarin xataadaana lagu jaray saasay yidhaahdeen jumhuurtu marka laba deliilay u keensadeen in xataadu aysan jaaro ahayn deliilka koowaad oy keensadeen wuxuu ahaa xataadu hadday jaaro tahay waxaa gabayga la dhihi lahaa xataa maai dijla lamana dhihino riwaayaddu waxaa lagu wariyey gabayga xataa maau dijla haddii la dhihi lahaa xataadu lafdiga kuma camal falin ee waxay ku camal falee jumlada maxalkeedana taas waxay noqonaydaa nuuc tacliiq ah in la yidhaahdo ilaa tacliiqa wuxuu ahaa ibdaalu lcamali lafdan wa ibqaa'uhu maxalan marka haddii la yidhaahdo xataadu lafdiga kuma camal falin laakiin maxalkay ku camal fashay warkaas wuxuu u ekaanayaa xataada waa laga tacliiqiyey maxalka jumladay ku camal faleen taasna waxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen waxaan la leeyahay xurufuljarka tacliiqu ma gale afcaasha ayuu galaa xurufuljarka waxay galaan oo kali ah mufrad sariix ah amase maa fii ta'wiilihaa mufrad oo sariix ah wax la macna oo macnaheedu ay tahay jumlo master laga dhalaalina labadaas bisay galaan xurufuljarka xurufjar waxay galaan oo kali ah mufradaad sariix ah iyo kuwa mufrad lagu awilaa oo kali ah taas marka waxay daliil u tahay raxataadu inaysan jaaro ahayn ee jumlada ka dambayda mustanafa daliilka kale waxay yidhahdeen xataadu hadday jaaro ahaa laheed ina markay ka daba marto waa la fadxi anna a dhihi lahaa oo qaacido waxaa ah xaraf jar hadduu ina galo anna a la yidhaahdaa masderka laga dhalaaliyana xarafka jaara lagu jaraa waxaana la arkay xataa inahum laa yarjuuna ina iyadoo la yidhi mar haddii ina la yidhi waxaa caddaatay xataadu inaysan xarfu jar ahayn ilaa xarfu jar hadduu galo anna a la yidhaahdaa halkaasuu noo marayay labadii xujo oy keensadeen uu wuxuu leeya khaalid ibnu cabdillaah labadaba bushiyaa ku jira oo lagu soo aroori karaa bushiyaa ku jir le labada daliilba oo ay jumhuurtu u keensadeen xataadu inaysan jaaro ahayn wuxuu yidhi wa fii kullin mid kasto min haadayni daliilayni labadan daliil ka mid ah wa fii kullin mid kasta waxaa ku sugan oo min haadayni daliilayni labada daliil ka mid a ah, nadarun bushi ama alawlu daliilka hore oo ay yidhaahdeen xataaba hadday jaaro tahay waxaa la dhihi lahaa xataa maaia la dhihi lahaa taas waxaan kalena ayuu yidhi faliannahumaa zajaaj iyo ibnu durustu weyi labadaa sheikh laa yusamiyaani ku magacaabi maayaan daalika camalfalka xataadu camal falaydo tacliiqan laa yusamiyaani ku magacaabi maayaan daalika camalfalka ay maxalka ku camalfalaydo camalfalka xataadu ay macalka ku camalfaleen oo aysan lafdiga ku camalfalayn ku magacaab maayaan tacliiqan dhihi maayaan waa tacliiq wa inamaa wax kale maahan yaquulaani waxay leeyihiin aljumlatu jumlada bacda xataa xaalay ahaatay fii maxali jarin weeye calaa macnaa ana tilka aljumla jumladaas fii ta'wiili mufradin mufrad ta'wiilkiis inay tahay ayay ku jari xataadu sow ma dhihin jumhuurtu xarafka xuruufta jaar waxay galaan mufradaad sariix ah amase wax oo lagu awilayo mufrad waxaan leenahay yidhahdeen jumlada xataa ka dambayda mufrada lagu awila ee dhihi mayda iyagoo jumladeedu ku baaqi ah aa naxalka laga jera ila taas tacliiqay noqoneen dhihi mayna yidhahda ee waxaan leenahay mufradaa lagu awila ee jumhuurtu waxay leeyihin aawa adaatu sabkigi shan xarafa wax lagu dhalaalin jira masderka waa anna iyo an iyo ma iyo low iyo key waxay leeyihin waa sabkun bilaa saabikin labadan labadan wadaad jumlada ka dambayda masderka waa la iska dhalaalina iyadoon lahayn wax lagu dhalaaliyo taasuna qiyaas maanad marka waxay yidhaahdeen faliannahumaa labada shiik oo zajaaj iyo ibnu durust ibnu durustu weyhi laa yusamiyaani ku magacaabi maayaan daalika camalu xataa fi lmaxal xataada camalka ay maxalka ku camal falaydo tacliiqan ku magacaabi maayaan wa inamaa wax kale maahan yaquulaani waxay leeyihiin aljumlatu jumladu bacda xataa xaalay ahaatay fii maxali jarin weeye calaa macnaa ana tilka aljumla jumladaas fii ta'wiili mufradin mufrad ta'wiilkiis inay tahay ayayna maxalka uga jere inay fii ta'wiili mufradin ay tahay oo taqdiirtu ay ka dhigan tahay xataa ishkaali maai dijla xataa ishkaali maai dijla waa sarkun bilaa sababkeed fii ta'wiili mufradin calىa ana tilka اjumla fii tawiili mfradin inay tahay majruurin mfradkaasoo majruurin lagu jaraa bihaa xataada mfradaa lagu awila oo masder ah masderkaasaana bihaa xataada lagu jaraa laa macnuu ma ahan calىa macnaa ana tilka اjumla jumladaas baaqiyatun inay baaqi ku tahay calaa jumliyatiha jumlanimadeedii غayru muawalatin oo aan lagu awilin bilmfradi maaha inay jumladii sidii ugu baaqi tahay ilaa tacliiqa waxa lagu yaqaan jumladu sideeday u baaqi tahay mase laga dhalaalin maa maxalka unbaa jumlada laga nasbina marka tanu maaha sidaas laakiin ogow taas waxaa isla markiis imaanaya deliilkii dambe oo ah haddiiba master la dhalaaliyey xataada lagu jaraa waa in la yidhahdaa inna daalika bianna allaha fiiri ba'du markay gashay anna a la yidhi soo maaha anna a la yidhi waxaana markaas ay jarayda badu waa msderka lasoo dhalaalina ah, msderka la dhalaalina marka hadday jaraydo xarfujarku hadduu jaraa msder la dhalaalina waa in markay ina ka daba marto anna waa in la yidhaha markay ka daba marto taasaa marka xoog soo yeelanayda wuxuu yidhi sheikh eh, khaalid bin cabdillaah tacliiqii xaqiiqadiisu meeshay taallaa ma la dhihi karaba tacliiq xaqiiqadiisu meeshaanay taallaa maba la dhihi karo waa kana wuxuu yidhi laa yuqaalo lama dhigi karo xaqiiqatu tacliiqi tacliiq xaqiiqadiisu waxay ahayd an yamnaca inuu diido min alcamali ku camalfalid lafdan xagga lafdiga lagu camal falo maa isim lahu satrulkalaami kalaamka awelkiisa u sugnaaday isim sadaara iskale ah, marka uu diido in lafdiga lagu camal falo markaasaa la yidhahdaa tacliiq ah, saas lama dhahayo wahuwa ism sadaara lana mafquudun waa la waayey hunaa halkan oo meeshan ma taalo xataa inahum laa yarjuuna jumladan inahum laa yarjuuna ah ism sadaara lkuma jiro ah, ism sadaara lkuma jiro laa yuqaalu la dhihi maayo yidhi laa yuqaalu la dhihi maayo xaqiiqatu tacliiqi tacliiqa xaqiiqadiisa an yamnaca waa marka inuu diido an yamnaca waa inuu diido min alcamali camalfalka lafdan min jihati lafdi xagga lafdiga lagu camal falo ama lafdan bilafdi lagu camal falo maa isim waa inuu diido lahu isimka u sugnaaday satru lkalaam wa huwa isim sadaaranan mafquudun waa la waayey halkan marka tacliiq halkan ma yaallo laguma jawaabi karo ah, tacliiq ma yaallo laguma jawaabi karo ah, tacliiq ma yaallo laguma jawaabi karo maxaa yeel lanna anagu naqulu waxaan leenahay daaka tacliiqka aad tilmaamaydo oo marka uu diido lafdiga in lagu camal falo isim sadaara leh tacliiqaas aad soo tilmaamaydaa fii afcaal quluub wey afcaal a sidaas ahe tacliiqeedu saasaan leenahay yuri lanna anagu naqulu waxaan leenahay daalika tacliiqa aad sheegtay fi afcaal quluub ayuu ahaaday wa amaa tacliiqu xuruufi اljari xulufurjarka tacliiqooda بأn تdkلa waa inay gaشho xرuفuljarku عalىa غayri mفradin wax aan mفrad ahayn o ma في tawiilihi o غayri ma في tawiilihi tawiil mfrad tawiilkiis wax ku sugan غayrkiis markay gasho mfrad غayrkiis waa inay gasho tawiil mfrad wax ku suganna غayrkiis ay gasho oo labadaas aysan gelin waa inaysan mfradna gelin jumlo mfrad lagu dhalaalinayana aysan gelin labadaas inaysan gelin markaasaa la yidhahdaa tacliiqa xuruufuljarka lianna anagu naqul waxaan leenaha daalika tacliiqa horaad sheegtay oo ism sadaaralu uu diiday in lafdiga lagu camal falo fii afcaali اlquluub ayuu ahaaday wa amaa tacliiqu xuruufi اljari xuruufuljarka tacliiqooda fa bian tadkula waa inay gasho calىa gayri mufradin xuruufuljarki waa inay gasho mufrad gayrkiis ow maa fii ta'wiilihi ow gayri maa fii ta'wiilihi hayriyaa la gelina meesha amase mfrad tawiilkiisu wax ku sugan eyrkiisu inay gasho ah, markaasaa la dhihi karaa tacliiq haddii ay gasho mfrad ama ay gasho maa fii tawiilihi markaasa tacliiq mabahanba mastera la dhalaalina mastarkay jeri hadday gasho maa fii tawiilihi hadday mfrad sariixa gashana mfradkay jeri labadaas waa meesha xuruufta lagu yaqaan xulfujer waxay gashaa mar haddaan tacliiq jirin isi mfradoo sariixa mfradkana waxaan jumlahayna loola jeedaa maanta ah, waxaan jumlahayna o dhan baa loola jeedaa lafdi sariixay jire amase waxay galeen maa fii tawiili mufradin jumlo masder laga dhalaalina oo uu ku jiraan shantii xaraf oo masderka lagu dhalaali jiray mid ka mida uu ku jiro ayay gashaa marka tacliiq اxruufna waxaa la yidhaahha waa markaysan labadaas gelin mufrad ma gelin wax mufrad laga dhalaali karana ma gelin markaasaa la yidhaha tacliiq اxruuf o amase tadkula an tadkula waa inay gasho calىa mfradi mfrad walaa tacmalu fiiha aysan ku camal falin saddex marka wey saddexa la dhihi karaa tacliiqiyuu ku yidhi xuruufta ko inay gasho wax aan mfrad ahayn inay gasho wax aan mfradna ahayn mfradna aan lagu awilayn inay mfrad gasho aysan kuna camal falin markaasaa la dhihi karaa tacliiq jawaabtii koobaad taasuu ka dhigay xujadii labaad ama daliilkii labaad oo jumhuurta oo ahaa xataada hadday xarfujar ahaa laheed ina in la yihahdaa waajibi laheed ayuu rabaa hadda yidhaahdo bushiyaan gelina iyadana bushiyaan gelina uu leeyay taasu wuxuu yidhi wa ama taani daliilka labaad falianna muddacaahumaa abaa isxaaq iyo zajaad waxaan rabaa abaa isxaaq azajaad iyo ibnu durusta way wa ama taani daliilka labaad falianna muddacaahumaa zajaad iyo ibna durusta weyhi sheegashadooda annahaa xataado caamilatu mid ku camal falayda inay w inay tahay weye falianna muddacaahumaa shayga ay sheeganayaan zajaaj iyo ibna durusta weyhi ibnu durustu weyhi muddacahooda shayga ay sheeganayaan annahaa xataado caamilatun waxay ku camal fale fi lmaxali maxalka wey waxay leeyihiin maxalkay ku camal fale laa fi lafdi lafdiga ku camal fali meh walidaalika walidaalika inaysan lafdiga ku camal falin daraaddeed lam tuftax lama fadxin hamsatu ina ina hamsadeeda bacdahaa xatada gadaalkeeda jawaabtii wuxuu ka dhigay waxaa inada ka dambayda loo fadxi waayey lafdiga ku camal falime ee waxay ku camal falee xataadu maxalka marka la fadxiyo waxa ka dambeeyana waa markay lafdiga ku camal faleen laakiin waxaa la leeyahay sow ma aysan dhihin maxalka jumlada ku camal fali mayda masterka inta la dhalaaliyo oo mufrad lagu awilo ay mufradka jeren ee lafdiga ku camal falen markaasna waaba markii anna la dhihi jiraybe dalika biana la hadda bacdaanu ma jumlada anna laaha huwa alxaq ay jere maya masjerka laga dhalaaliyay jere haddana bushigii koobaad maxaa ku jiray jumladu waa fii ta'wiili mufradin majruurin bihaa mufrada lagu awila mufradka jere marka bushigii horuu baaba'shay bushigan dambe oo uu asagu keenay kii hore uma baaba'shay ah, kii hore u baaba'shay wuxuu idhi waa maani e, daliilka labaad waxaa looga jawaabaa oo lagu bushinaa falicanna muddacaahuma isaga bushigiisa horu baabi'ina فلأنa مدعاaهmaa زجاج iyo iبن durustu weyi شhaygay sheeganayaan أنahaa xataadu caamilaةu waa inay ku camal falaydo في الmaحal maحalkay ku camal falehay leeyihin ee malaha lafdigay ku camal falayn lafdi lafdi lafdigay ku camal fali mayo walidaalika inaysan lafdiga ku camal falayn darteed aan lam tuftax loo fadxin hamsatu ina bacdaha gadaalkeeda saata loo fadxin diiday innada ka dambayda waxay tahay dee lafdi ku camal fali me ee maxalay ku camal fale taas waxaa laga leeyahay so idinka ma dhihin mastera meesha la awila sooma anaa dhihin marka masterka la awilayo lagu dhalaalina waaba marka dhamo ana la dhihi jiray oo ay waajibka aheed matni athaaniyatu jumlada labayda oo aan maxalka icraab ku lahayn alwaaqicatu waa jumlada dhacda silatan sila xaalo ay tahay lismin ismna sila u noqota jumlada oo silatulmawsuul noqota wey oo isim sila u noqoto jumladaas maxalka icraabku ma leh ahaniyatu jumlada labayda oo aan maxalka icraabka ku lahayn alwaaqicatu waa jumlada dhacdaa silatan sila xaal ay tahay lismi ismna ay silo u tahay naxwu jaaa aladii ninkii yaa yimid qaama uu istaagay abuuhu aabiis qaama abuuhudaas maxalka icraabku ma leh ila waa silat mawsuule aladiidaas siladeedii waa qaama iyo abuuhu caaidkiina waa hadaas jumladaasaa la idhaha jumla sila dhacday ismay sila u noqotay ismku waa aladiida ow amase lxarfin xaraf jumlada sila u noqotay haddaad maqasho xaraf mawsuuliya waa xuruuftii shantaayda masderka lagu dhalaali jiray jumlada lagu leeyahay marka maxalka exraab kuma leh oo xaraf ay u tahay silo waa jumlada masderka laga dhalaalina jumladaasu maxalka exraab kuma leh jumle ahaana la dhalaalinaya mufradaa lagu dhalaa mufradkaasaa exraab yeelana ah, laakiin ka jumle ahaan exraab ma leh jumlada oo masderka laga dhalaalinaayo adaatu sabtku galay wuxuu ku yidhi aw lxarfin ama xaraf sila u dhacday naxwu cajibtu waxaan la yaabay mimaa qumta istaagaaga mimaa qumta istaagaagaan la yaabay haddaa fiiri qumta ficliga waa faacil waa jumla maxalka raab kuma leh ah, maadaas masderiyadaha lagu dhalaalinaa maadaas marka lagu dhalaaliyo masderka lasoo dhalaaliyo mintaasaa jerayda ey min qiyaamika istaagaagaan la yaab famaa iyo wa qumta fii mawdici jarin ahaadeen bimin alwujara labadooda masderka laga dhalaaliyo de ayagoo iswatama wuxuu ku yidhi wa amaa qumta ficliga faacilkaas waxdaa keligeed xaalay tahay falaa maxala lahaa wax maxala ma leh ahaaliatu jumlada saddexayda oo aan maxalka icraab ku lahayn ahaaliatu jumlada saddexayda oon maxalka icraab ku lahayn almuctaridatu waa jumlada kala dhex gasha shay-ayni laba shay ltsdiidi xoojinna u kala dhex gashaa tsdiid waana siin tasdiid maaha litasdiidi xoojin aw itabyiini caddayn waa jumlada laba shay oo islaazima kala dhex gasha laba shay oo islaazima jumlada kala dhex gasha weeye laba shay oo islaazima jumlada kala dhex gasha weeye labadaas shay waa badan yihiin waa badan yihiin dhowr iyo tobana la gaarsiiya ilaa afar toban isagaaba noo sheegi doona afar iyo toban shay isagaa timi doona maahana afar iyo toban kan waa ka badan yihi waxyaalaha ay kala dhex gashay jumlada muctaridada marka waa jumlada laba shay oo islaasimo kala dhex gasha taas weeye maxayna u kala dhex gashaa laba faa'iido middood imaa litasdiidi xoojin awi tabyiini caddayn tabyiinku waa iska taxsiin ade qurxin un hadalka lagu qurxinaa fasaaxaday tusaale jumlada muctaridada qof walbaa ma adeegsan karo qof aad kalaamka ugu baxay fasaaxo badan unba adeegsan kara kaas un ba adeegsan kara sharaxa fiiri aljumlatu jumlada jumlada athaaniyatu labayda jumladaasoo mimaa ka mida laa maxalla maxallahu maaga uusan u sugnaan alwaaqicatu waa jumlada dhacda silatan sila xaal ay u tahay lismin ism isimkoo mawsuulin sila loo yeelay wadalika tusaalihii jumlada silada dhacday oo ism mawsuul sila u noqotay naxwu qaama waxaa istaagay abuuhu aabbihiis waa jumladaasoo kaleo ficl iyo faacilkaa ah. min qawlika qowlkaaga xaggiisa xaalay ka ahaatay jaaءa aladii ninkiyaa yimid qaama uu istaagay abuuhu aabbihiis aladiisa ism mawsuula ism mawsuul sila la-aan ma dhaco iyo caa'id la-aan macnihiisaba la fahmi ma ilaa silada iyo mawsuulka la sheego ilaa silada iyo caaidka la sheego ilaa silada iyo caaidka la sheego macnihiisaba lama fahmo ism mawsuul marka waxaa leedahay jaaءa aladii kiyaa yimid qaama uu istaagay abuuh marka aladiidaas ismawsuula sila waxa u noqday qaama abuuhu fajumlatu qaama abuuhu laa maxala laha min alraab laa maxala wax maxala lahaa jumladaas uma sugnaaninoo min alraab ugama sugnaan xagga ixraabka maxal kuma leh maxaa dhacay liannaha jumladaasu silat mawsuuli wey ism mawsuulay sila u tahy aladiisa ism mawsuul ah aladii ayaa ism mawsuul ah silay u tahay iyaduna walmawsuulu mawsuulka waxdow keligiis xaaluu yahay lahu maxalun isaga maxal waa u sugnaaday hadda iiriya aladiidan jaaa waxaa yimid aladiki aladid marta macalka iraabay ku leeda waa maxay waa faacil marka ismawsuulku asaga keligiis iraab waa leey caamirka ka horeya loo fiirina caamirka ka hore maalka waa laga nasbi karaa waa laga rafci karaa waa laga jeri karaa caamirka uu ka horeeya loo fiirina ismawsuulka asaga laakiin jumlada ka dambaydoo siradaa wax icraaba shaqa kumala markaasu wuxuu ku yidhi wlmawsul ismawsuulka waxdow keligiis xaaluu yahay lahu maxalu maxala u sugnaaday maxalkaasoo bixasabi ma shay qadarkiisa ahaaday yaqtadiihu uu keenaa alcaamilu caamilku caamilka un ka horeeya loo fiirina caamilka ka horeeya unbaa loo fiirina caamilka ka horeeya loo fiirina hadda caamilka ka horeeya wuxuu keenaya la siina hadduu nasbe keena hadduu jar keena hadduu rafco keena hadda jaa ladii aladidaas hadda maalkeedu waa rafc maxaa yeel ficilaa ka horeeya waa aacil waa faacil marka caamilka ka horeeya loo fiirina walmawsuulu mawsuulka waxdow keligiis xaaluu yahay lahu maxalun maxala u sugnaaday maxala u sugnaaday min alraab iraabka xaggiisuuna maxalku uga sugnaaday iraabka maxalay ku leedahay ah, maxalkaas marka wuxuu noqonaa bixasabi ma shay qadarkiis maxalkaasoo bxasabi ma shay qadarkiis aaday yaqtadiihi uu keena alcaamilu caamilka maxaa u daliila ismawsuulku inuu maxal ku leeyahay icraabka bidaliili duhuuri اlicraabi icraabka muuqashadiisa daliilkiisu ku sugnaaday wadalika maxalkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday bidaliili duhuuri اlicraabi icraabka muuqashadiisa daliilkiisa ma mara icraabkii ka muuqdo ismawsuulki ismawsuul icraabkii ka muuqdayaa la arkay asmaada mawsuul intooda badan waa mabni laakiin lafdiga ku jira marmar la raabo waa ayun ayuntaasaa ka mid ayuntaasu marmar ka muuqday marka oo ayintu waxa waya afar xaalay leedahay mar kamid ahay waxay tahay mucrab inta ka ma hal maroo kamid ay mabni tahay saddex gooray ay mucrabta ayuntu ayadu markay ismawsuulka ku jirto afar xaalay leedaho saddex kamid ahayba mucrab tahayba marka ayuntaas oo nasbadii ka muuqataa la oo exraabkii ka muuqday markaasu wadalika maxalkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday bidaliili duhuuri اicraabi icraabka muuqashadiisa daliilkiisa fii nafsi mawsuul uu ka muuqday naxwu lananzicana waa siibaynaahu siibaynaahu siibaynaa min kuli shiicatin koox dhammaantood ayahum waa la fadxinaa aya qiraa'adaasa hadda la deliishana ayahum koodii huwa asagu ashaddu adayga badan fiiri haddeer lananzicana waa ficil mudaarc nuunu tawkiida la xiriirsaday faacilkii waa naxnu min kuli shiicatin min kuli jaar majruurka waa lagu tacalujina nanzicana kuli mudaaf shiicatin mudaaf ilayh nanzicana mafcuulu bigeedi wey ayuntu ay ya laydhi marka qiraa'adaas wuxuu ku yidhi fii qiraa'ati nabi qiraa'ada nasbadaa la deliishana ayu qiraada ah waa mabni markaas ayudu ayuhum ashadu qiraada ah waa mabni markaas ayudu waa mafcuul bigii laakiin waa mabni waa ismawsul marka aydu waa mafcuul bigiina nsicana ashaduna waa qadar mubtadiya maxduufa huwa ashadu jumladaas a ah, waxay tahay siladii ah, caaidkiina waa mubtada xadfan ah, ayahum koodiya siibayna huwa aygu ashadu adayga badan marka huwadaas aan soo qadarno mubtadaha iyo khabarkiisa oo ah oo ah ashaddu mubtadahaas iyo kabarkiisa a silaة mawsul ah caaidna yaa ah mubtadaha huwada fii qiraaءati naصbi xaal ayintu ay ahaatay ku yidhi iyo wa naxwu mar kaluu ku tusaa ismawsuul oo inuu waxa weeyaan nasbisan yahay la fahmayo wa naxwu rabbanaa rabbiga niyo arinaa na tusi aladayni labadii adalaana na lumiyeen ilaahu labadiina baadiyeeyeen na tusi marka fiiri ari waa ficlu amrin laba mafcuulay qaadane naadu waa mafcuul awel alladaynin waa mafcuul haani ismawsuulkana oo alladayni suuraddaas xaalatu nasbaha waa saasa loo isticmaala alladayni inkastoo hadda iyadu mabni ay tahay ah, laakiin calaa suurati muhanna uu ku socda marka waa fii maxali nasbi waa mafcuul haanigi ari ari waa ficlu amr faacilki waa anta naadu waa mafcuul bihi awel alladaynin waa mafcuul bihi haani adalaanana waa maxay waa silatu mawsuulka ah, waa ficil faacil macalka exraabkuma leh alladayni siladeedii wey caa'idkiina waa alifta faacilka adala ah, aliftaas wey wadahaba wuxuu ku tegey abulbaqa ilaa ana almaxala maxalku lilmawsuuli iyo wasilati inuu usugnaado macan xalay wada jiraan ismawsuulka keligiis macalka icraabkuma lehe icraabka ismawsuulka la siinaa ismawsuul iyo siladiisa la isla siina ismawsuulku waa naaqis macnihiisuma ma cadaba ilaa silada la sheego marka wuxuu yihi keligis eraab yaan la siine ismawsuulka iyo silada inta laysku daro eraabka la wada siiyo ah. ilaa macnuhu intaasu ku dhamaystir saasuu yidhi lakin jumhuurtu ma qabaan saa wadahaba wuxuu ku tegay abulbaqaa ilaa ana almaxala maxalka lilmawsuuli ayuu usugnaaday iyo wasilatii macan xaalay wada jiraan oo markaad tidhaahdo jaaa aladii qaama abuuhu faacilnimada waxa lagu rafcina waa aladi iyo qama bu iswata intaasa maxalka looga rafcina leey intaasoo iswata a maxalka laga rafcina saasuu leeyay kamaa sida anal maxala sida maxalku meeshuu ka qiyaastay fiiri marka wuxuu ka qiyaastay mawsuulka xarfiga mawsuulka xarfiga ee xaraf haddee exraab ma qaato inta la dhalaaliyo xarafka iyo jumlada ka dambayda a caamilka xarafka ka horeya lagu salidaa Ah. mawsuulka xarfiga meel alla meesha lagu arko xarfu masderka iyo jumlada ka dambayda ah caamilku ku salidan yahy oo uu ku camal falaa laakiin taas waxaa laleeya wa qiyaas maca alfaaric ah, mawsuulka ismiga mogta waa ism exraabu xaq u leeyay laakiin mawsuulka xarfiga waa xaraf xarafna lama exraabo marka farqiga udhexey la iskagama qiyaaso karo wey sawaa kuwaa sida jumhuurta oo hore kuu soo sheegay ismawsuulka keligiis maxalka exraab ku le saas sawaab wuxuu yidhi abulbaqaa kamaa sida anal maxala maxalka lilmawsuuli mawsuulka ugu sugnaaday alxarfiya xarafka loo nisbeeyey maca silati xaalu yahay wa faraqa alawalu alawalu waa maxe saaxibu lqowli اlawali qowlkii hore oo ahaa wlmawsuulu waxdahu lahu maxalun waa qowlkii jumhuurta ah, qowlkaas hore culummada ku hadleen wey ah, wa faraqa wuxuu ku kala saaray alawalu saaxibu اlqowli اlawali qowlka hore qofka u saaxiibkaa biana alsma isim yastaqilu waa la kali noqdaa bilcaamil caamilka waalxarfa xarafna laa yastaqilu lama kali noqdo waa qiyaas maca alfaariqale labada shay iskaga qiyaasane mawsuulka ismiga waa isim isimkana keligiisa caamilku ku camal fala laakiin mawsuulka xarfiga waa xaraf xaraf asaga keligiis caamil kuma camal fali karo ah, ma ku camal fali karo saasuu ku kala saaray qowlka hore waxa weeyaan saaxiibkiisu wafaraqa wuxuu ku kala saaray mawsuulka ismiga wafaraqa bayna almawsuuli اlismiyi wاlmawsuuli اlxarfiyi wuxuu labada mawsuul ku kala saaray alwalu saaxibu اlqowli اlawali qowlka hore qofka iska leh bأna اsma sm yastaqilu waa la kali noqdaa bilcaamili wاlxarfa wa bأna alxarfa xarafna laa yastaqilu lama kali noqdo waa yahay aw ilwaaqicatu ama jumlada dhacda silatan sila xaalay u tahay lixarfin macnaha jumlada aan maxalka exraabka ku lahayn ee faaniyada waa jumlada isim sila u noqota iyo midda sila u noqota xaraf labadaas silaa jirte aw ilwaaqicatu waa jumlada dhacda silatan xalay sila u tahay lixarfin xaraf xarafkaasoo yu'awalu lagu awilaa maca silatii siladiisa la jirkeeda bimasderin iyo an iyo ma iyo low iyo key waa shantaas xaraf shantaas xaraf jumlada sila u noqotaa maxalka iraabkuma leh naxwu cajibtu waxaan la yaabay mimaa qumta istaagaaga ay min qiyaamika istaagaaga famaa mawsuulun xarfiyu wey waa mawsuul xarfiya cala alasaxi qowlka saxnimada badan wa qumtana silatu waa siladiisii walmawsuulu mawsuulka iyo wasilatu siladiisu في maxali jarin ay ahaadeen bimin'a lagu jaraa wa ama silatu silada weeye siladu qumta weeye waxdahaa keligiis xaalo uu yahay falaa maxala wax maxala lahaa uma sugnaanin min alraab ixraabka xaggiisa ugama sugnaan liannahaa qumta silatu mawsuulin mawsuulay sila u tahay maada oo mawsuul xarfigaa ay sila u tahay wakadaa sidoo kale waxaa ah almawsuulu mawsuulka mawsuulka alxarفiyu xarafka loo nisbeeyey waxdow keligiis xaalu yahay laa maxal lahu maal uma sugnaan maxaa ugu sugnaa waayey mawsuulka xarfiga waa lintifaa'i icraabi اxarfi xaraf icraabkiisa anfoomidda uu anfoomay ee xaraf icraab mabaleba maahan mawsuulka xarfiga keliya xaraf oo dhan ba icraab ma leh aljumlaةu ثaaliثaةu jumlada saddexayda almuctaridatu waa jumlada kala dhex gasha bayna shay-ayni laba shay dhexdood labada shay oo mutalaazimayni oo islaazimaan laba shay laba mufrad laba jumlo mufrad iyo jumlo waxay rabaan ha ahaadeen laba shay un oo islaazima labada shay maxay noqon karaan mufradayni ow jumlatayni ow bayna mufradin wa jumla intaba noqon karta laba shay oo islaazima un wuxuu ku yidhi aljumlaةu ثaaliثaةu jumlada saddexayda almuctaridatu waa jumlada kala dhex gasha bayna shayayni laba shay un laba shay un labada shay oo mutalaazimayni islaazimaan wahiya jumlada muctaridadaa imaa litasdiidi xoojin inay u sugnaatay bisiini siin alaqrishin ha akrin siin almuhmalati la dhibic tiray aw taqwiyati xoojin macnuhuna waa xoojintaas ay taqwiyati xoojin xoojin waaye ay taqwiyati xoojin aw takyiini ama se adayn cadayn wa huwa tabyiinkuna alidaaxu waa cadayn midda tabyiinka lagu leeyahay waxay faa'iidaynayen taxsiinu lafdi xaashiyadu kugu sheega wuxuu ku yidhi walaa yuctaradu lama kala dhex geliyo bihaa jumlada muctaridada ilaa bayna اlajzaa'i ajzaadi dhexdeeda maahane أجزاء المنفصل uu ka soocan yahay bacduha gobolkeed min bacd wuxuu ku yidhi jumlada muctaridada ah jumlada muctaridada ah waxaa la yidhi laba shay oo islaasimaan la kala dhex geliya labada shay waxaa shardi ah labada shay ajzadoodu inay kala go-anta ee laba shay oo ajzadoodu isla xidhiirto lama kala dhex geliyo maxaa ka mida laba shay oo ajzadoodu isla xidhiirto almucarifa iyo isimka ay gasho lama kala dhex geli karo al iyo isimkeedii lama kala dhex geli karo maxaa waaba isku darsan yihin waa isku darsan yihiin mudaaf iyo mudaafileyga laftikoodu ma badna in la kala dhex geliyo inkastuu noo keeni doono waa uu noo keeni doonaa laakiin ma badna in la kala dhex ma badna laakiin waa noo keeni doonaa iyadoo la kala dhex wuxuu ku yidhi walaa yuctaradu lama kala dhexgeliyo bihaa jumlada muctaridadaa ilaa bayna alajzaai ajzaadii unbaa la kala dhexgeliyaa ajzaa almunfasil uu kala soocan yahay bacduha gabalkeed ajzaa almunfasil uu ka soocan yahay bacduha gabalkeed min bacdin gabalka kale sida ficil iyo faacil oo kale ah, jawaab eh, ficlu shardi ah, iyo jawaabkiis saasoo ah, kalea la kala dhexgelishaa wuxuu ku yidhi ajzadaasoo almuqtadi uu keenaa kulun mid kastoo minhumaa labada shay ka mid ah alakar kan kale waa laba shay oo isdalbayda ficil haddii la faacil a la fahma soo ma ah. markaas wuxuu hi ajzadaasoo almqtadi almuqtadi uu dalbayoo keena kulun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a ah, alakara kan kale hadduu kuu bilaabay kow dheh ah, bal afar iyo toban ka tirso kow fataqacu jumladaasu waa dhece bayna alficli wa faacilihi ficil iyo faacilkiisay kala dhex dhece wadalika tusaalihiina ka qowlihi ficliyo faacilkiisa wax ka fiicnaayaa la yidhi inuu yidhaha bayna alficli wa si uu meesha usoo galo ficilkii iyo faacilkii ukrima wallaahi zaydu misaalkeediina waa kaasa ukrima wallaahi zaydun ukrima waa ficilkii zaydun aa faacilkii maxaa kala dhex galay qasamkaas jumlo dhan oo qasamiya uqsimu wallaahi zayd marka bayn alficli wa waxaa ka ficneed bayn alficli wa fataqacu jumlada muctaridada waxay dhacee bayna alficli ficil iyo wa faacilkiisa dhexdooda wadalika tusaalihii ka qowlihi waa shaacir qowlkiisoo kale oo uu yidhi waqad adrakatnii wlxawaadiثu jamatun asinatu qowmin la dicaafun walaa cuzlun waqad adrakatnii waxa i haleeshay wlxawaadiثu dhacdooyinku jamatun waa fara badan tahaye asinatu qowmin qoom warmahooda ay haleeleen qoomkaasoo laa dicafan kuwa tabar yar aan ahayn walaa cusnun sacaboolayna aan ahayn waqad adrakatnii waxaa i haleeshay uu yidhi oo i soo gaartay faacilkiyaa la sugaa fiiri adraka ficilkii waa kana adraka faacilkiyaa la sugaa maxaa ka soo ka maray jumla dhan oo muctarida walxawaadiu jamatu dhacdooyinkan adduunka dhaca waa badan yihin uyi dhacdooyinka maanta adduunka dhaca tiradii ka bateene marka jumladaas walxawaadiu jamatu waxay ku kala dhex jirtaa ficilkii oo adraka ah iyo faacilkii oo asinatun ah, ah. ah. ad adrakadnii waqad adrakadnii waxa i oo isoo gaartay walxawaadiu dhacdooyinku jamatun waa fara badan tahaye asinatu qawmin qoom warmahooda i waa jamcu sinaani sinaan asina binaa abniya hmm. في اسم مذkr رubاaعiyin bmd ثالث أفعiلة canhu mطرد wey smka aفar shardi laga helo أفعila layskaga jamciya aفar shardiba hadii laga helo waa inuu ism yahay ousan waصfi ahayn wey mذkrna uu yahay muanas ahayn aفar xarفna uu yahay qablalaakhirkana xarfumad uu yaalo khalaas wey mar haddii afartaa shardi la helo camiidun acmidaad leedaho binaaء abniyaad leedaho sinaanna asniyaad leedaho qiyaasna aqsiyaad leedaho waqad adrakadni waxay haleeshay walxawaadiثu dhacdooyinku jamatu waa fara badan tahaye asinatu qowmin qoom warmahood qoomkaasoo laa dicafan kuwa tabar yar aan ahayn kuwa xoog yar maaha waa kuwa aad u xoog badan walaa cuslun sacaboolayna maaha kuwa fara badan oon hub wadanna maaha waa qoom hubaysan aw mafcuulihi aw bayna alficli wa mafcuulihi waa meesha labaad makaanka labaadu kuu misaali weeye jumla muctarida waxay kala dhex gashaa bayna alficli wa mafcuulihi ficil iyo mafcuulkiisii ka qowli shaacir qowlkiis ou yidhi wabudilad wadahru duu tabadulin hayfan dabuuran bisaba washamali wuxuu yidhi wabudilad dabayshii waxaa lagu bedelay wadahru zamanku duu tabadulin isbedel midu saaxiiba weeye hayfanaa lagu bedelay dabaysha yaman ka timaadee kulu dabuuran wa dabuuran midda la yidhahda dabuur aa lagu bedelay oo dabayl kale oo ayaduna dhanka waxa weeyaan mashriq ka timaadda ah ee waxaan rabaa dhinaca jihada qiblada ka timaadda dhinaca qiblada ka timaadda bisabaa badela siba bisabaa bedela sabaa dabayshii ka imaan jirtay qorax ka soo bax bedelkeed iyo wa shamali wa bedela shamali dabayshii waqooyi ka imaan jirtay bedelkeed maxalushaahidku wuxuu yahay budilad ficil weynaa faacilki waa hiya dabayl celi raabkaas laba raab al raab asaga ku dhigaya dabayl iskaga celi dabayl mafcuul awelki badela laba mafcuulay qaadeen mafcuul awelkiina ay faacilu noqday mafcuul haanigii waa hayfan hayfanta waxaa la idhaahdaa riixun xaaratun tatii min alyaman waa dabayl kulayl badanoo dhanka yaman ka timaada tubayisu kula maa marat wax kastoy dul marto waa qalajine wa tujafifuhu wa geel meel jooga hadday marto oon u dhammaana oon ari meel jooga hadday marto warkiisba da waxaa la idhahdaa hayfa ah, dabuurkuna waa ismun liriixin taati min jihati اlqibla daabira naxwa almashriq sadaadu waa dabaysha mashriq ka timaada shamcalkuna waa dabaysha waqooyi ka timaada markaasu waxa weya maxalusheegka laga rabaa waxay tahay budila laba mafcuulay qaadataa kii koobaadna ay faacila looga dhigay kii labaadna waa hayfan mafcuulkii iyo ficilkii budila oo ficilkiiya iyo mafcuulu haanigii oo hayfan ah waxaa kala dhex gashay jumlo waa dahru oo mubtadaha duu tabadulin oo qabara jumladaasaa kala dhex gashay waa jumla muctarida marka waxaa tidaa waa budilad waa la bedelay dabayshii waa dahru zamankuna duu tabadulin isbedel midu saaxiiba weeye hayfan waxaa lagu bedelay dabaysha kulila yamaneed dabuuran cadfun bilaa caadifin xarf cadaf soo qadaro wadabuuran dabaysha oo waxa weeyaan dabuur la yidhaahdee dhanka qiblada ka timaada dhanka qiblada ka timaada taasaa lagu bedelay bisabaa bedela sabaa tii ka imaan jirtay qorax ka soo bax mashriq bedelkeed iyo wa shamali wa bedela shamali waqooyi midii ka imaan jirta bedelkeed macnaha wuxuu leeyahay jaaءat اlhayfa waxaa timid tii yamaneed bedela shamali meeshay waqooyi ka imaan jirtay yamanay ka timid dabayshii wa jaaءat dabuur bedela saba meeshay mashriq ka imaan jirtayna dabuur ay ka timid oo dhanka qibladay ka timid saasuu leeyahay macnaheedu jaaءat اlhayfa bedela shamali wa jaaءat dabuur bedela saba wey meesha saddexaad oo jumla muctarida ay dhacdo kuu misaalay meel saddexaad wuxuu yidhi wa bayna almubtada'i wataqacu waa dhacdaa mar walba wataqacu soo qadaro وتقع waa dhacdaa جuمladaasu bayن المبتadئi والkhaبر وذaلika تusaali ka qowلihi waa شhaacir qowlkiisoo kale oo uu yidhi وفيihina والأyaaم يcثurna بالفتى نawاadiب laa ymlalnahu وanawaaxu wuxuu ridina ninkaanu waxa w iska jaahiligii hadda diin kama hadlaayo caqliga laisku ridina markaan diin ha u qaadan waxa waxa dhan waa jaahiligii marka wuxuu ridinaa ragga gabdhaha neceb u leeya war gabdhaha yaan la nibxaan gabdhuhu nacfiyay leeyihiin gabdhaha xaa loo nibxaana nacfiyay leeyihiin asagu diinna kama hadlaayo nacfigoodiyuu sheegaa marka wixii gaala nacfi u tiqin wuxuu yidhi wa fiihinna gabdhaha waxaa ku sugan walayaamu maalmuhu yacfurna way kufaan bilfataa bisababi lfataa wiilka dhallinyarada sababtiisu waa la kufaane nawaadibu kuwa meydka ammaanaha ku sugan gabdhaha eber wada ah nawaadirtaasoo laa yamlalnahu nadbiga aan ka daalayn iyo wanawaaixu kuwa u baroorto saa loo leeyahay yuu yihi faa'iido male dumarka maanta haddaad haddaad dhimato oo saadan gabar dhalin yaa kuu baroorana ha nacfiyay leeyihiinoo waxaa ku jira gabdho mar alla markaa dhimato baroorta ay bilaabaan aan ka daalayn ha maxaa loo nacawaaba kaas nacfiyaaba lagu haysta intaasuu nacfi ka dhig fakr waxa weeyaan aan islaam yahayno nacfi male ogaada gabdhaha ma intaasay nacfi leeyihin subxaan allah maxay nacfi leeyihin waxaasa nacfi wax ka fiicanay leeyihin waa hooyadnimada ku dhashay dhammaan waxa ragga meelahan iska fadhiya wa iska baraa guryihii dumaray uga soo tageen soo ma jeedin hooyaa hayda ama xaaskiisii hayda ama walaasheed marka caawo ayadii waxa wey naf u raadsana waxa dhan ba yahaya waxa dhan ayaa soo tarbiyey soo koriyey hooyaa soo koriy soo ma ma nacfigeeda aan meydha loo baro subxaan allah subxaan allah ma nacfi dumaraa la tiri karaa tiradii ka batay wa fiihina waa khabar muqadama nawaadibuna waa mubtada muaqara fiiriya fiihina waa khabar muqadama jaarmajuurkaasu nawaadibuna waa mubtada muaqara waxaa kala dhex galay jumlada walayaamu oo mubtadaa yacurna jumladaas oo ficil faacil oo khabar u ah alayaamu ah, jumladaasaa kala dhex gashay wafiihinna gabdhihii waxaa ku sugan iiriya nawaadibu waa kaasa mutadimu akharka ah wafiihinna gabdhihii waxaa ku sugan walayaamu maalmuhu yacurna waa simbirraxdaan bilfata bisababi lfata wiilka dhallinyarada saabtiisa waxa weyaan casara markay ka dambaydo ba waa kufay wey casara hadday calaa ka dambaydana bimacnaa ialaca waa daalacday wey ah, casara yacuru calayhi haddii lagu yidhaahdo ialaca wey yal wey yadalic wey marka haddii casare ay ka dambaydo ba bimacnaa zalla waa kufay ow saqada oo waxaa la yidhaha carabiga casara bihi farasu ay saqada faraskiisiyaa la kufay waa la dhacay wey ah, hadday calaa ka dambaydana ialaca wey wa fiihina gabdhihii waxaa ku sugan alayaamu maalmuu yacurna waa simbirraxdaan bilfata dhalinyaro sababteede nawaadibu kuwa meydka ammaana nawaadibtaasoo laa yamlalnahu aan nafdiga iyo ammaanta ka daalay iyo wa nawaaixu kuwa baroortooda iska qayliyaba afar meel afraad oo jumla muctaridaa dhacayduu kuu tusaalayna wuxuu ku yidhi aw amase taqacu waxay humaa mbtad iyo abr lu maga aslkiisa yihiin mbtad iyo abr dhexdooday dhacdaa aan noogu dambeyey oo meesha saddexaad ahaa meesha afraad waxay tuu ku yidhi laba shay oo asalkoodii mubtadiy abr ahaa laakiin hadda aan ahayn ay dhex dhici kartaa aw taqacu way dhacaydaa jumladii ma shay humaa mubtade iyo khabr aslu asalkiisa ay ka qowli shaacir qowlkiisa oo kale ina sulayma wallaahu yaklauha banat bishayin ma kaana yarzaha wuxuu yidhi ina sulayma gabadha laydhaha sulayma wallaahu yaklahuha ilaahay ha waardiyeeye danat bishayin ay danat calaynaa waxay nooga baqiishay bishayin shay shaygaasoo ma kaan aan ahayn yarzaha mid nuqsaan u keenaya haddayna siido aan waxba ka nuqsaamay ay noo diido nooga baqiishay uu leeyahy ina sulayma gabadha sulayma la marka fiiri sulayma waa ismu ina maxaa la sugaa kabarka inada kabarka inada intaan la gaadhin jumladaana kala dhex gashay wallaahu mubtadaa iyo yaklawha oo ah kabarkii jumle kabar mubtadiya kabarkaasaa kala dhex galay oo weliba jumla kubra iyo jumla suqraa ah. aa kala dhex galay inada isimkeedi iyo kabarkeedii waa kii ku yidhi laba shay oo asalkoodu mubtadiya kabar ahaa waa isimka ina iyo kabarka ina asalkii mubtadii khabar ahaa soo ma ina sulayma gabadha sulayma la yidhaah wallahu yaklow ilaahay ha waardiyeeye yaklow bimacnaa yaxfadu wey waa midda qur-aanka ku jirta suuratu ambiya ay ku jirto soo maaha qul man yaklowkum biاleyli wالnahaari marka waa saas marka wallaahu waa mubtade yaklow waa ficil mudaarif faacilki huwa oo alla u laabana jumladaasa khabara jumladaas marka oo jumla kubrada ah oo allahu ah oo mubtada iyo khabarkiiya jumladaas kubradaa waa muctarida bayna ismi ina wa khabariha danatna manaa bakilad weeye ah, iyadana qur-aanka ku jirta wamaa huwa calى اlgaybi bidaniin ina sulayma gabadha sulayma la yidhaahdo wallaahu alla yaklow ha waardiyeyo ha xifdiye danat ay danat calayna waxay nooga baqiishay bishayin shay shaygaasoo maa kaana huwa shaygu aan ahayn yarzawha midii ayada nuqsaan u keena hadday nasiileed wa bayna shardi wa jawaabihina waa kala dhex gashaa bayna shardi wa jawaabihi kala dhex gashaa ah, ficlu shardi iyo jawaabkiisii waa meeshii shanaad wadalika tusaalihii naxwi waxaad tidhahdaa wataqacu marow lasoo qadaro wataqacu waa dhacdaa muctaridadu bayna shardi shard iyo wa jawaabihi wadalika tusaalihii naxwi qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kaleeto calaylaa wuu sarreeyaa ilaah uu yidhi fain lam tafcaluu haddaadnaan gaala samayn oo suurad qur-aanka lamida aadnaan keenin haddaadnaan hadda ka hor keenin hal suuro oo qur-aanka lamid ah walam tafcaluu hadda kadibna samayn maydaane fataquu naar hore naar iska ilaaliya iiriya marka in waa shardiyo lamtuna waa jaazimo laba jaazima hal ficil gale oo tafcalu ah lamtu lafdiga jasmine intuna maxalka jasmine waana ficillu shardi marka tafcalu jawaabkiioo la sugaayey intaan la gaarin walan tafcalu aad timid walan tafcalu aad timid walan tafcalu waxay kala dhex gashay jawaabka soo socda fataqu naara ah ilaa jumla dalabyaa jawaab noqotay fa la geliy fataqu naara jawaabkiiya iyo ficlu shardigii ah in lam tafcalu ay kala dhex gasho fain lam tafcaluu gaalo hadda ka hor haddaadnaan samayn oodnaan la imaan suurad qur-aanka la mid ah walan tafcaluu hadda kadibna samayn <coughs> walan tafcaluu hadda kadibna samayn maydaane fataqu naar hoy naar iska ilaaliya war naar wax gaashaan ka samaysta oo iimaan weeye waxaa gaashaanka naarta looga dhigtahay ordaa la imaada iimaan <coughs> w bayn اmawصuل wasilatihi wa taqac way dhacdaa bayn اlmawصuل mawصuul iyo wasilatihi kala dhex gasha mawصuul iyo siladiisa ka qowli shaacir qowlkiis ou yidhi daaka kaas aladii waa kii wa abiika aabbahaan ku dhaartaye tacrifu maalikun reer maalik ay garanayso waa sadru beyti sadri haddii lagu yidhaha waa awelka beytka maxaa maqan cajuskii cajuskuna waa caaqilka haadaa sadru beytin wacajisuhu wاlxaqu yadfacu turahaati اlbaaili wuxuu yidhi daalika kaas aladii waa midka wa abiika aabbaha aan ku dhaartee tacriif ay garanayso maalikun qabiilada reer maalik ay garanayso maalikuntu waa ismu qabiila wاlxaqu xaqa yadfacu wuxuu difaacaa turahaati اlbaaili baailka aqaawishiisa hadallada baailka xaqaa difaaca turhaad waa jamcu turahati turahaduna waa baailka hadda maclushaadka waa maxe daaka waa mubtade aladiina waa khabar aladi waa ism mawsuul siladiisi waa tacriifu maalikun caaidkii waa maxduuf tacriifuhu uu ahaa tacriifuhu maalikun marka fiiri ismawsuulkiio aladii ah iyo siladiisii oo tacriifu maalikun ayaa kala dhex galay jumla qasamiya wa adiika aabbaha aan ku dhaartay iska jaahiliga aaba iskaga dhaaray iyo caruurtii iskaga dhaaray mana lagu dhaarto waaba shirki in lagu dhaarto lakin shirki hadda waaba shaqadooda ayaga shirki ayaga shaqadooda annago exraabtaan leka rabna haddeer so uma jeedid wa wax lasoo istidlaalayo o dhamaaba hadde ashcar gaalo ah soo uma jeedid marka kelmadda carabigaha laga rabaa ma ahane macno laga qaada maaha la soco wa bayna ajzaai sila wuxuu ku yidhi waa mawdica mawdica toddobaad mawdica toddobaada jumla muctarida ay gasho wa bayna ajsaai sila siladii laftirkeeda ajsaadeeday kala dhex geli tii hore sila iyo mawsuulkay kala dhex sooma siladii laftirkeeday kala dhex geli siladii laftirkeeday kala dhex geli naxwu jaa ladii kiya yimid juuduhu waxbixintiisu walkaramu waxbixintu zaynun qurux weeye mabduulun la bixiyey aafiri jaa ladii kiya yimid juudu waxbixintiisu hadda ja waa ficil aladi waa faacilkii juudu waa mubtadi khabarkiyaa la sugayy mubtadaha iyo kabarkaasaa siladii ah markaasaa mubtadihii kabarkii kala dhex gasha fiid ah, oo sila ah siladii kala dhex gasha markaasa le wal karama waxbixintu zayn zaynun qurux weeye mabduulun deeqdiisu waa mid la bixiye sideed wa bayna almajruuri wa jaarihi isman kaana waxay kala dhex gashaa ku yidhi sideed isimkii la jiray iyo kii jiray way kala dhex gashaa wa bayna almajruuri wa waa kala dhex gashaa isman ha ahaado midka wax jiray isman ism kaana ha ahaado midka wax jiray oo ism wax jiray maxaa la yidhaahdaa ah, mudaaf wey waa mudaaf naxwu haadaakanu hulaamu wallaahi zaydi haadaakanu hulaamu wallaahi zaydi tanaa ugu adag meesha inaysan ku habboonayn waa dareemi kanu waa zayd addoonkiisa ilaahan ku dhaartay marka gulaamuhu mudaaf ah iyo zayd mudaaf iley jumladaasaa kala dhex gasha jumlatulqasamka ow xarfan ama xaraf ha ahado midka wax jara naxwu ishtaraytu shaygan waa soo gatay biwallaahi alfi dirhamin kun dirhamaan kusoo biwallaahi bacdi iyo isimka ay jirto alfi dirhamin ah. ah wallaahi jumladaasu kala dhex gasha wa bayna xarfi wa tawkiidi waa meesha tobnaaday gasho tii sagaalaad waxaan ka dhignay waa xaraf iyo majruurkeedii kala dhex gashaan ka dhignay kii sagaalaad waxaan ka dhignay xaraf iyo majruurkiisa ki kii sagaalaad kii sideedaad wuxuu noo ahaa mudaaf iyo mudaafuleyn dhexdiisa kii sagaalaadna waa xaraf jaar iyo majruurkiisii kii tobnaadna waa bayn alxarfi wa tawkiidi xaraf iyo xarafka lagu adkaynayo laba xarafaa la isku adkayna wa bayna xarfi wa tawkiidi waa xaraf iyo xarafka lagu adkaynaya naxwu layta u hal yanfacu shayan laytu layta shabaadan fuuca fashtaraytu layta shan layta hal yanfacu shayan hadda miyuu wax tarayaa laytu laytu aan idhaahday wax ma tara layta shabaaban dhallinyaranimo buuca haddii la gadi lahayo fashtaraytu aan soo gato fiiri marka laytada ugu horayda shabaabantaas ayadaana susaa camal fale u fiirso shabaabantaas waa midda ku camal falayda marka wa hal yanfacu hal waa istisnaam yanfacu ficil mudaaric shay-antu waa mafcuulu muطlaq faacilkii yanfacu waa leyto jumladaas yay ku kala dhex jirtaa leytada ugu horayda iyo leytada saddexaad oo muakida oo tawkiid lafdiga ah leyta leyta shabaaban ahayd markaasay kala dhex gashay duqnimaa heshay markaasu alla dhalinyaranimo buuca haddii lagala fashtar aan soo gato duqnimo laga wada cabay maogta shaacir kale wuxuu yidhi maali idaa anzacuhaa sa'aytu akibarun hayaranii ambaytu nin xoog leh oo doobahu aha jira doob ma taqaana scablaa taqaanaan doob ma taqaana ya ninaan guursan wey markaasuu toddobaatan litar oo biyaa wadaanqa hadduu ji keligiis bixi jir xeelka ka soo saari jira ma garad markaasuu weliba xaladkana ku qaadi jira keligiis usan la lexleexanin ninkii saasaa maalinkii dambe wuxuu arkay wadaantii markuu soo jiid maago isagoo taahay uu leeyahy markaasuu iska calaacalay markaasuu yidhi maali idaa anzicuhaa sacaytu maxaa igu dhacay u yidhi marka wadaanta jiidayo waa taahaya waa jibaadaya maxaa igu dhacay akibarun hayaranii am baytun u yidhi talo maduqnimaa i bedeshay mise waa guursadoo gabara i heshay uu yidhi ah, labada mid waa idilay ah labada mida helay adaan sidaydii ahay wuxuu le wadaan kama cabteene maa lii idaa anzicuhaa saaytu sad saaytu maxaa ii sugnaada wadaanta markaan siibayo waa aniga cabaadaya waa aniga jibaadayo taahaya lehe akibarun hayarani talow maduqnima ibedelay am beyt beytku waa gabadha gabadha guryaa la gelina والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد